bulshadu ka dhex tumee cayaar

kulan waxaan dhegeystayaal idilkiinbaa meela joogtaan isbalbadina maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh ku aaseysan tahay sideedlaatanka bisha februari sannadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ah. muqdisho waxa ay u noqotay mid ay la qabsatay joogtana noqotay dilalka dadka rayidka ah wararkii ugu dambeeyey siinaay dadkii ku dhintay ayaad degeysan doontaan ehelada oo la hadlay k n dadkii geeriyooday eheladooda waad maqli doontaan zababe mar kale waxaa lagu dilay wiil dhallinyara ah oo bajaajla ah hay-adaha amniguna waa ay ka hadleen iyadoo shacabku dareenkooda ay muujinayaan dibadbaxeen ay dhigeen ay ku dalbanayaan cadaalad sidoo kale waxaad maqli doontaan xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda anigoo cabdicasiis beeraha barnamijkii la socodsiin doono qorshaha farsameyn doona markale kusoo dhawaada kulanka ka er hayjaad naftiisa gelisaa jannada iyo sida xawral hayjaad naftiisa gelisaa xasuusta caashaq xanuunka dhaaxasuusta maashaqaagii xanuunka dhaaxisi yaanu xantaday sidii fuulay yaanu xashooday sidii ugu xantaday sidii fuulay yaanu xashooday sidii ugu

dadka xumo tashilka xasidkayna kala dila xansigooda ma ogoligeesigii xilqaadkiyo xaq u diri sidaanahay shaqa xambaaray sidii ubaad Bye. xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya aaaa

warkiisa mudanba heystan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf ereyada waxaa laga hayaa allah u naxariistay abwaan maxamed cali kaariye laxanka waxaa saaray axmed nuur jangow waana heysii soo baxay kii daafur bayna noogu ahayn barnaamijka kulanka k n war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu lugoysay maclasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo mujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiya sharafci heedahohoyaday adabidkaha ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka knn ayaa gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay eh, magaalada muqdisho waxa ay weli markaa wajahaysaa dhibaatooyin amni darro oo markaa isugu jira kuwa markaa falalidiiyo kuwa amniga iska horimaadyo israsaaseyn ciidamada dowladda dhexmara oo soo gaaraan shacabka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isgooska siina muqdisho waxaa xalay ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana markaa sarsaasiintoodu ay geysatay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac oo soo gaaray inta badan dad rayada shan ruux iyo tiro kale ayaa markaa la sheegay in markaa ay ku geeriyoodeen qaarna ay ku dhaawacmeen iskahorimaadka dhexmaray labada ciidan oo markaa isku adeegsadeen hub culus iyadoo meeshu ay tahay meel inta badan ay ku sugan yihiin dad rayada dad shacaba oo markaa qaarkood ganacsiyo ku leh sidoo kalena markaa inta badan adeegsada wadadaasi oo ah marin muhiima ah wariyaheen cali cilmi salaad oo markaa gaaray isgooska siinaay ayaa waxa uu markaa inooga diyaariyay warbixin isagoo markaa la kulmay xubno ka mid a ah ehelada dadkii ku geeriyooday israsaaseyntaas maalmo kooban gudaheed ayuu halkan oo ah siinaay waxa uu ku noqday furun dagaal dad badan oo shacab ah ayaa gaadiidka saarnaa oo dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay kuwaas oo isbitaalada haatan lagu baxnaaninaya qaarkood inta dhaawac ah halka kuwii dhintana isla maanta la aasay goob dagaal ma ahayn waa goob shacab annaga wiilashayni dumarkayni ehelkayni meeshaan baa lagu baabi'iyey waatan gadaashayda waa kuwa taagan waan ka naxnay walaalkay meeshaanay ku dileen waa garata malina sebenaa lagu dhuftay etoobiyaan ma ahan dalka u dhashay dalkuu leeyahay xaquu ku leeyahay baawur waa lagu gubay mooto waa lagu gubay sabanaa laysku adeegsanaa sabanno magaalaa lala diriraa ehelada dadkii xalay halka ku dhintay oo aan la hadalnay waxaa weli ka hor muuqata tiiraanyadii ay ka qaadeen musiibadii halkan ka dhacday oo dad badani ay ku dhinteen iskoosku weli waxaa dad badan oo shacab ah marxalad isgoysa dham oo istaraatiijiyadahoo magaalo ku yaalla in lagu hansaabgareeyo lidka haddii la yidhaahdaaho aan madaafiicda goobaha looga diriro goob dagaal ma ahayn waa goob shacab annaga wiilashayni dumarkayni ehelkayni meeshaan baa lagu baabbi'iyey waatan gadaashayda waa kuwa taagan waan ka naxnay ummadda ummaddan dhammaa ka naxday waa annagoo kaleetood ummadda soomaaliyeed waxaa iiga jira cabdullaahi cabdi maxamuud ay wiilkaygu weyn hooyadiisna way iga dambaysa waata meeshaan u ilaysa marka alxamdulila shukri waa qadar ilaahay waa ku safraynaa alxamdulila shukri waxa weeye haddii aan la yidhaahdaa waa sabar safar iyo iimaan allah hanaga siiyo waxaansan leenahay abnuxumo ayaan sheeganaynaa abnuxumo ayaa baawurka waxaa la saaraay wiil kale la saaraay ilaahay amarkii ciidanka hadduu u jeeda ayuu ka booda isagu kanina kowdii aba xabad dhashii bartaas uga dhacda dhuunta degtou lahayna baawurkii holcaba sabakaa loo dabadhiga isaga dhama waa gubtay ilahay markiisbaawurku waa gubtaa waa kan gadaashayda yaallahaa waa u gubtay maya baawurku faaruq buu ahay labada wiiloo waday keli baawuray ku soo samayn rabeen sanco makaanigeen bay ahaayeen waxaa loo wada sanco oh. ayay baawur ku soo samayn rabeen wiil walaalkeeya meeshaan asoo gaari wato oo kuley meel kuley shaqaa u socdo isgoyska sinaay buu soo galay hadduu soo galay macnaha ii sheega ciidamo un kolleey isfahamsan miya ma aqaan dawladda ka wada tirsan dhammaantood labada gediba ha kala jiraane walaalkay meeshaanay ku dileen waa garata malina sebena lagu dhuftay etoobiyaan ma ahan dalkoo u dhashay dalkuu leeyahay xaquu ku leeyahay xaqiisii gacantii dishay waxaan dawladda ka codsanaa amba ciidamada nimanka u taliyo amba madaxda ka sii sarrayso ama xasanshii ka sii sarrayso in xuquuqda annaka aan leennahay nala siiyo oo wiilkayna meeshuu ku baaba'ay xoolahayna meeshay ku baaba'een hantidayna meeshay ku baaba'een gaariga aad arkayso oo watay oo macnaha uu ku shaqaysanayey waa fahamtana malina ya gaariga anaa iska ahay waa fahamtaa malina wiilka buuligayro u ahay dadii geerida u ahay waa garataa malina garabkayga u ahay dowladda waxaan ka codsanaa in macnaha isaga wiilkayna xuquuqda oo ninka uu leeyahay oo ila dhashay oo walaalkayga ah ninkii dilay in noola soo qabto ama noola baaro oo haddii ilaahay ku raayahay eh, isaga eh, waxaa weliba dowladda xasan weliba waxaan ka codsanaa oo dalkan ka socoto asaa mas-uulka ah asaa mas-uulka si wada ah, asagaa dalkan xukumo maamulaa isagayna ma jiro waxaan wuxuu adeegsada waaye shacabka muqdisho waxay dhibbanno u noqdeen rasaasta ay adeegsadaan ciidamada dowladda xitaa markii iyaga dhexdooda ay dagaalamayaan isgooska siinaay oo xalay iska horimaad uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shacaba xilligaasi waddada adeegsanayay qaarkood dadkii aan kula soo kulnay sinaai waxay keenan u sheegeen in dhibaato ay ku qabaan dagaalka joogtada noqda ee ciidanka dowladda sinai ku dhex mara kale innaba weligeed aana ka dhicin tii maalin dhoweed nagu dhacday waxay noo noqotay dheedheel laakiin talxale nagu dhacday waxaa noola adeegsaday sabanno dhibaato rafaad meeshaasaan ku ganacsanaa jaadoolaan nahay kabarradeenna waa kuwaasaa afar iyo labaatan saac mar allaala markii isgoyska niman qoryala soo maraan waa kala cararnaa waa soo orodnaa waa sii cararnaa waa soo orodnaa waa sii cararnaa hadda maalloweed niman askara ay ugu tunteen waa kuwaasaa korkayga meel iifiyow ma lahan marka ilaahay laga cabsado xalay guddoomiyaha soo tuugtamaayo oo dhahaayo waani baryaa ah, xabadaha naga dhaafa naga dhaafa ah, asiga aa ah, la dilay aa xabadda lagu dhuftay ilaa hadda waa kuwaasaa saarifadiisaa yaallaan marka niman qoryaalo leh oo qoryo haystaan oo afar hata saac annaga awood noo sheeganayaan oo shacabkeenna awood u sheeganayaan xaalay gabar masaakiina ah ku dhimatay baawur waa lagu gubay mooto waa lagu gubay sabannaa laysku adeegsanaa sabanno magaalaa lala diriraa waa maya shacabkii masaakiintaasaas leela ayaga isma dilaayaan laakiin shacabkii laynaya shacabkii dilaayaan war ilaahay laga cabsan shan qofooda xal ku dhimata meesha shan qofood oo shacaba ah. bis intaasaa ku dhimata oon ogah aniga waa markii labaad dhacdada markii ugu koobaad gabar islaam masaakiina ah oo jaadoolaha ku dhaawacantay ilaa hadda isbitaalka caalay taallaa qof bini'aadan oo naxariis u samaysa male qof bini'aadan oo daawaysa malahan xabaddaday kuugu dhacda halaan jiri kujibisayaa ka dhacday halaan jiri kujibis ilaahay xaqiisana maa hanagala qabto dowladda ma xasan sheekh hanaga qabsaday ciidankan asaana dulkeena hanaga dul qaado meel walbaa laga xiray afar jirdiina waa laga xiray isgoyska xeryaala waa laga xiray isgoysyada bakaaro waa laga xiray intay soo maraayaan ciidanka waa inay siinay xoog ku soo maraan nin awoodle oo qora haysto nin kale awoodle ma celi karaa waa maya ma celi karo marka ilaahay laga cabsada hanagala qabto islaamnimaha hadday jirto xasan sheikh waxaan ka codsanaynaa inuu noo daneeyo oo shacabka u daneeyo oo masaakiinta u daneeyo sababtay tahay weligeed ma dhicin dhacdadaa nugu dhacdo foolxumada badan leh aniga baawreynaanay mootaaleenaana shalay saaxiibkay lilayahan kuwaa meesha sal dhisii ku lacay macnaa masababal dagaalona masaabal dagaaluwa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madax xashi maxamuud inuu ciidanka nabadsigidda ah oo iska jaboontida la keenay inuu laga qaado booliiskii shalay ma joojiye meeshaa noo joogo shalay eh, saaxiibanilaahi aku weyne marka waxaan ka codsayna madaxweynaha sheekh maxamuud inuu laga qaado ciidankan mushkida ah oo balaayida ah oo ummadda badbaabiisay zaman oo lagu dhifaayo macnaha macquul maaha shalay baabuurkan arkiisin iyo dameerkan oo ku baabeen marka waxaan ka codsayna madaxweynaha sheekh maxamuud inuu laga qaado ciidankan mushkida ah oo maasala wado waxaan loo dulqaadan karnaa meesha ka dhacay horena ma loo arago ma la maqal shacab saban lagu dhex ridaayo ma la arag shacab lagu dhex ridaayo saban ma la arag sabanka meelaa loogu talagalay in rido oh. meelaha loogu talagalay sabanka in lagu rido meel mootooyin iyo shacab dhex marayaan sabanka yaa lagula dagaalamaa okay ta labaad saddex afar ninaan raba farin u gudbiyo waa afarta nin ee gobolka banaadir ugu sarraysa wa waa guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka nisa taliyaha ciidanka booliska iyo madaxweynaha qaranka gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu amraa gobolka banaadir oo dhan bay hoos taga gudoomiyaha degmooyinkaoo dhan baa hoos taga taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa hoos taga taliyaasha degmooyinkaoo dhan hoos taga madaxweynuhu waxay ka wada amar qaataan kuwaasona ka amar qaataan madaxweynuhu wuxuu dhahay qofkii qof dila waa dil baa qofkii qof dila dil le talabaadna hal midoo kaleaan rabainaan u sheego waddooyinka waxaa loogu talagaa jamboonta taraafiku laamin lagu furo ay xabado bul hadday xabado taagan hadda xabado lagu ridayaa laami xabado ka dhacaan markasta ka dhacaan ka dhacaan waa shacabkii iska ilaalinayaan ma dawladda iska ilaaliyaan ma kuwa kale iska ilaaliyaan ma ciyaalo weera la iska ilaalinaya yaa la iska ilaalinaa cidda la iska ilaalinaya waayo dawladdu amnigeeda waa inay qaadaa cashuur bixiyaasha mootoolayda ninka gaari gacanka riixaya cashuuraa laga qaadaa waxasuusii wax loogu qabto marka madaxweynaha waxaa ka codsanaya amarku sheegay waa inuu fuliyo qofkii qof dila waa in loo dilo gudoomiyaha gobolka banaadir oo xalay soo gaaray halkan ee mashaqada ka dhacday waxa uu sheegay in dhammaantood la xihay dadkii ka dambeeyey falkan sharcigana la horgeyn doono wariyeenna cali cilmi salaad ayuu ahaa oo markaa gaaray isgoyska siinaay sidoo kalena la kulmay qaar ka mid a ehelada iyo sidoo kale shacab ku sugnaa isgoyska siinaay oo weli ay ka muuqato mahadhadii iyo dhibaatadii ay sababeen sarasaaseyntii iyo dagaalka xalay ku dhexmaray halkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dhinaca kale isgoyska somabe iyana waxaa lasoo wariyey in markaa wada motobajaaj uu ku dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda booliska oo war soo saaran waxay sheegeen gacanta lagu dhigay oo cadaaladda la horgeyn doono muqdisho waxay martigelisay sidoo kalena joogto ka noqday dilalka dadka rayadka ah waxaa mararka qaar dilaya askarigii u qaatay qoriga inuu difaaco shacabka ka oo mararkaa taa badelkeedii canshuur bixiyaha u dilaya sabab aan ilaahi haatan la garan wadayaasha mootobajaadka dadka shacabka waxay inta badan wajahayaan dhibaato dhanka amniga iyadoo isugu darsameen qaraxyada muqdisho ka dhaca oo ay ku dhintaan iyagoo aan waxba galabsan dhibaatada ay geysanayaan dad loogu yeeray ciyaal weero iska horimaadada ciidamada dowladda dhexmaray iyo kuwo si ku talagalaba u dila markan haddii aynu eegno aqalka sarena xildhibaanada golaha aqalka sare oo maanta ay lahaa kulankoodii caadiga ahaa waxay markaa kaga doodayeen hinda sharciyeedka maaliyadda oo hor u soo marmariyeen golaha shacbiga iyagana haatan horyaalla qaar ka mid a ah xildhibaanadu way ku kala duwanaayeen sida loo wajahayo hindashiciyeedkaas iyadoo oo markaa xubno ka ah ay soo jeediyeen in la meel mariyo halka qaarna markaa ay diideen senator muuse saudi yaraxo oo kamid a ah aqalka sare wuxuu sheegay inuusan ku arag intii uu akhrinayay sharcigan wax markaa dhibaato ah uuna markaa isaga dhankiisa wax qallaaca usan kaga jirin iyo sidoo kale inuu markaa dood keenaba gudoomiye saddexda qoraal mid saaka laga keenay midna daraad na lanoo dhiibay midna kii baarlamaanku soo gudubyeeyahay waa kuwan haddii ilaahay laga cabsahaayo runtana la abbaaraayo wax uu qof u dhimaayo aniga kii hore ma arag walaxaan loo jeedina ma aqaan qaa'ibka waxba kama ogi laakiin mehaan waxaa ku taallo munaqabataynta dadban dadab waxaan u aqaan wax saana midda tooskaana waa mid toosa tooska in lagu socdo dalka iyo dadka ay anfici dadabkana laga leex marka aniga tooska ayaan qaadanaa waxaa dhacday qodobka saddexaad dhammaadkiisa waxaa ku yaal guddiga waxaa ugu horeeya wasiirka maaliyadda oo ah guddoomiye wasiirka amniga wasiirka cadaaladda wasiirka amniga xeer ilaaliyaha guud wasiirka ganacsiga agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka iyo agaasimaha xarunta warbixinada maaliyadda oo ah xogeeyaha guddiga hay-adda kormeer waxaa layidhi waxaa loola jeedaa booliiska xarunta warbixinta maaliyadda waa f r c hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka iyo bangiga dhexe soomaaliya halahan ilaaladooda heerkaan ku kalsoonayn heerkii ilaali lahay ha noo bixiyaan ayagaab heerki ku kalsoonna sharcigan iska daba wareegiisa iyo iska daba nugodkiisa iyo ka baxaan ha ansixiyaano sharcigaani ha socdo meehi wax looga jeli lahay iyo heerkii laga rabay hoo gudbo aniga aqabad aan anigu ku noqonin kulligiis waa akhriyey duleel yarna waa ka waayay hadduu qofuu ku leexaay aan arko qof eblow ku leexaa laga leexshaan aan dhihi lahaa waa waayey waxaanan u jeedinna ma difaaci karo oo meelan uga jeeda anan arag marka aniga halaasa soo jeedaha waana kii ugu horreeya ka ugu fiican senator muuse suudiya laxow ayuu ahaa oo markaas uu sheegay inuusan ku arag wax mugdiya ama madmadow marka la eego sharciga maaliyadda ay hor u soo marmareen golaha shacabiga horyaalana golaha aqalka sare intaa kadib golahu waxaa markaa la sheegay in gacantaag la sameeyey iyadoo buuqu ka dhashay xubno xildhibaanada aqalka sar ka midana ay markaa aqbaleen in la meel mariyo sharcigan halka kuwo badan ay diideen senator cabdixakiin axmed maarin oo kamid ah senatarada golaha aqalka sare xubinna ka ah guddiga maaliyadda aqalka sare oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay waxa uu si adag uga hadlay sharciga la meelmariyey wuxuu sheegay in sifo sharci daraa loo maray loo baahnaa in sharcigan uu maro saddex akhrin intaa dabadeed xildhibaanada lagu soo celiyo dood ka yeeshaan kadibna gacantaag loo sameeyo wuxuu sheegay in markaa ay tabeen gudoomintii iyo gudoonkii cabdi xaashi cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare oo markaa maalmahan aan gudoomin kalfadhiyada ee golaha aqalka sare wuxuu sheegay in gudoonka haatan jooga ay baal mareen xeerarkii iyo xeeroosadadii u yaalay golaha aqalka sare wuxuu sheegay xubin ahaan isaga iyo xubno kale uu tilmaamay inay kamid yihiin xubnaha guddiga maaliyadda aqalka sare inay wax badan markaa sharcigan ay ku diidan yihiin khaladaad badan uu ku jiro loo baahnaa in dib loo dhigo balse la meelmariyey isagoo markaa ka digay in uusan sax ahayn sharciga la meelmariyey oo ka shaqaynayay aqalka sharciga hor yaalla waxaa weeyaan afartoodiiba way joogaan xubnihii ka joogay dalka oo sharciga ka shaqaynayay afar xubnood bay ahaayeen senator farxaan iyo guddoomiyihii guddiga oo maaragtay sharciga gacanta ku hayay guddoomiye ibraahim sanatar ah, leyla oo geeska sanatar leyla iyo aniga afarteennaasaa sharciga ka shaqaynaynay oo guddigii gacanta guddiga maaliyaddaee shaqadaan hayay afarteennaasaa ka joognay haddana halkanaan taaganahay afarteennii iyo sanataradii kale waxaan rabnaa inaan dadka soomaaliyeed u caddayno sharcigaasi sharci ma aha laba dariiqaba sharci kuma aha xeer hoosaadka golaha wuu khilaafay oo lama marin le'annu xeer hoosaadka wuxuu u samaysan yahay inuu saddex akhris oo saddex maalin oo kala duwana inuu maro akhrintii labaad baan maraynay marka akhrintii labaad innagoo ku jirna ayaa xildhibaanaha mooshin keenay baa la yidhi xildhibaanadu saakoo dhan bay waraaqda la wareegayeen toban xildhibaanna way dhaafi waayeen marka lix iyo tobanku saakay saxiixi lahaayeen la sheegay hadda hadday goobta ku sugnaayeen oo ay joogeen xildhibaanadii maxaa la yidhaahdaa dooddu sidaabay horta sharci darra u ahayd oo in dooddaa laga keenaba qodobka ayadoo mooshinka waxaa la ogol yahay marka akhrinta saddexaad la gaaro oo ay dhammaato gabangabada marka la gaaro siduu u akhriyey qodobka laftarkiisa guddoomiyaha eh, jeerka jeergaraynaya maantay siduu u akhriyay laftarkiisa waxaa ka muuqatay ayaa qodobka saxdaa ah laakiin de waa gebangabada doodda marka ay dhammaato macnaheedu waxaa weeyaan marka guddigu ay la laabtaan inbudka xildhibaannada ku soo daraan xildhibaanada ra'yigoodii ay soo gudbiyaan markaas kadib aa waxaa imaan karta waxay xildhibaannadu keeneen waa saxan yihin iyo waa khaldan yihiin hadday la khaldanaadaan xildhibaanadu markaasay mooshin ka keeni karaan senataradu ay mooshin ka keeni karaan marka horta khaladku wuxuu ka yimid mar koowaad mooshinka la keena waa sharci darro ayaan darro weeyaan inaysan dee guddoonkeenna ama adliisti uun dadka haddana maamulayahay inaanay xeerkii aqoonin iyo sharcigii ama aynan u aaba yeelin inay ku tumanayaan waa ayaan darro midda labaadna waxaa weeyaan eh, xeer hoosaadka eh, khilaafaddiisa la khilaafay ka sakow waxaa haddana la khilaafay codaynta la codeeyey laftirkeeda codayn sharci daraa la sameeyey anigu halkanan ku hayaa idinkuna waa duubteen aniguna taleefonkaygaan ku sajilay waan hayaa way duuban tahay xildhibaanadana way wada hayaan maxaa la yidhaha saxafiyiintuna way hayaan nambarkii codeeyey wuxuu ka muuqan doonaa kamara videogii la duubay buu ka muuqan doonaa marka cidda maanta ka been sheegta codkaasi aqalkan bay ceebaysa guddoomiye cabdi xaashi maqnaanshihiisa waxbaa ku hallaabay waxaan aaminsanahay intaan joogno golaha weligiis cod beena lagama qaadin maantay waxaa weeyaan ceebtii koowaad oo ku dhacday golaha marka guddoomiye maxaa la yidhaahdaa wuu e, e, e, qabtay kaleeto ceebtii koowaad baa soo baxday adliisti sharciga iyo nidaamka sida siduu yaha loo raaci jiray marka aad baan uga xumahay runtii inuu maanta sharcigaasi sidaa loo sheegay inuu ku maray laakiin ma marin agtannada sharci kama aha maalin walbay doodiisu agtannada ka furan tahay guddigii maaliyadda weli gacanta ku haya sharciga marka loo baahdo in akhrin saddexaad la keena ayaan keenaynaa caalamka iyo dayn cafiska iyo dawladaha ay waxaana khuseeyaanna waxaa ka hadlay dee dadka exbartiga ahay baa si fiican u garanaya ka hadlay innagu sharcigaasi weli guddigii maaliyaddu ag yaalla akhrintii labaaduuna maraya waxaa la sameeyeyna waa sharci darro iyo dadaan qaanuunka iyo sharciga dalka iyo xeroosaadka midna aan fahamsanayn tillaabo ay qaadeen waa mahadsantiin asalaamu alaikum senator cabdixakiin maalin oo kamid ah senatarada aqalka sare ahna xubin kamid a ah guddiga maaliyadda aqalka sare oo isagu dood adag ka keenay sheegayna in sifa sharci daraa loo maray maalmarinta sharciga maaliyadda ee markaa xildhibaanada golaha aqalka sare oo markaa horyaala oo ay meel mariyeen wuxuu sheegay in loo baahnaa in dib loo dhigo laga doodo akhrinta saddexaad la mariyo sidoo kale wax kabedelna lagu sameeyo waxaa markaa fikirka la qabay xubno kale oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare qeybna ka ah xubnaha guddiga maaliyadda golaha aqalka sare markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii wax ka baro caalamka oo markaa talaado walba aad ka maqashaan kenen wariyeen ibraan diine ayaa la diyaara toddobaadkanna wuxuu kaga hadlayaa qaaradda aasiya And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara waddamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan rediyo kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan kaga hadli doonaa xubinteenna qaaradda aasiya qaaradda aanu maanta ka hadlayna ee aasiya waa qaaradda adduunkan ugu dhulka weyn sidoo kalena waa tan ugu dadka badan aasiya waxa ay xuduud la leedahay qaaradaha afrika ee yurub sidoo kalena waxaa mara badaha badda cas badweynta hindiya basifika mediteraneamka badda madow badda kasbiyanka iyo bada kale sidoo kale qaaradda waxaa ku yaala ama mara wabiyo iyo harooyin waaweyn xuduudda afrika iyo aasiya u dhexaysa waa gacanka suweys taasoo ka dhigan in dalka masar uu yahay kan isku xira aasiya iyo afrika waxaana qaaraddu ay ka kooban tahay afartan iyo sagaal waddan oo madax bannaan saddex waddan oo ka mid a ah waddamadan waxay dhinacna ka yihiin qaaradda yurub tirada dadka qaaradda u dhashay waxay gaarayaan ku dhawaad afar dhibic shan bilyan oo ruux sida lagu sheegay tirakoob la sameeyey bishii sebtembar ee sanadkan taasoo ka dhigan in dadka adduunkan ku nool lixdan boqolkiiba ay qaaradda aasiya ka soo jeedaan dalka ugu dadka badan qaaradda aasiya waa shiinaha oo tirada dadkiisu ay gaarayaan in ka badan hal bilyan oo ruux waxaana ku xiga hindiya induneisiya ayaa kaalinta saddexaad ku jirta halka dalka bakistaan uu yahay kan afraad ee qaaradda aasiya ugu dadka badan dalka ruushka oo sidoo kalena ka mid ah saddexda waddan ee dhanna yurub ka tirsan ayaa ah kan ugu dhulka weyn qaaradda aasiya waxaana ku xiga shiinaha hindiya kasakhistaan iyo sacuudiga wadamada dhanna aasiya ka ah dhanna afrika ka ah waxaa ka mid ah masar tunuusiya aljeriya iyo morocco waxaa kaloo jira dalal loo yaqaana dunida carabta oo qaaradda ku yaala waana dowladaha carbeed buuraha himalaayo oo ah kuwa adduunka ugu dhaadheer ayaa qaaradda ku yaala waxayna xidhiidhsan yihiin laga bilaabo neebool ilaa shiinaha qaaradda waxaa loo qaybiyaa shan qaybood oo kale ah bariga aasiya koonfurta aasiya koonfur bari aasiya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya isla sidaas ayana dawladaha qaaraddu ay isugu xiran yihiin ururo ay ka mid yihiin ururka jaamacadda carabta iyo ururo kale ayaa qaaradda ka jira qaaradda aasiya waxaa soo maray maamulo kala duwan sida boqortooyadii ruushka oo ka talinaysa dhowr wadan oo qaaradda ku yaala qarnigii toddobiyo tobnaad boqortooyadii cusmaaniyiinta oo ka talinaysay bariga dhexe waqooyiga afrika iyo dalalka balkaniska qarnigii lixi tobnaad iyo boqortooyooyin kale dhacdooyinka la xasuusta waxaa ka mid ah ee ka dhacay qaaradda xasuuqii qaaradda ay ka geystay mangooliyiinta qarnigii saddexiyo tobnaad oo ay ku dileen in ka badan lixdan milyan oo ruux sidoo kale qaaradda waxaa ka dhacay dagaalo qaraar oo uu ka mid yahay dagaalkii carabta iyo yuhuuda dhex maray intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol kunyosagaalboqolsagaaliafartankii kaas oo galaaftay nolosha askar badan dagaalkaas oo mar kala qarxay dhammaadkii lixdamaadkii ayaa waxaa guul ka gaaray ciidamadii yuhuudda waxaana dowladihii carabta laga qabsaday dhul badan oo ilaahi haatan gacanta israa'il ku jira dagaalkaas waxa uu bilowday markii ingiriisku uu dal la yidhaahday israa'il uga dhawaaqay bariga dhexe gaar ahaana dhulkii falastiiniyiinta colaado kale oo ay ka mid yihiin dagaalkii sokeeye ee shiinaha dagaalkii ciraaq iyo iiraan kii ciraaq iyo kuweyt dagaalkii labada kuuriya dagaalkii fiidnaam iyo dagaallo kale ayaa qaaradda ka dhacay hadda meelo ka mid a ah qaaradda weli colaad ayaa ka jirta waxaana ugu weyn dagaalka ka dhanka ah kooxda sheegatay khilaafada islaamka ee daacish oo ka aasaasan bariga dhexe iyo ka lagula jira ururka daalibaan oo isna ka socda waddanka afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee bakistaan xagga dhaqaalaha haddaan eegno qaaradda aasiya waxaa ku yaala wadamada dhaqaalaha adduunka ugu horreeya waxaana si gaara ah carabka loogu dhuftaa shiinaha jabaan hindiya ruushka turkiga iyo koonfurta kuuriya warbixin dhanka dhaqaalaha ah oo dhowaan la daabacay waxaa lagu sheegay in hong kong ay tahay halka shirkadaha adduunka ugu badan ay degan yihiin waxaana lagu qiyaasaa shirkadaha xarumaha ku leh hong kong lixdan iyo siddeed boqolkiiba shirkadaha adduunka oo dhan laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii sagaashamaadkii ilaa labada kun laga soo gaaro dhaqaalaha dhowr wadan oo qaarada ku yaala ayaa kor u kacayay wax ka badan boqolkiiba sideed aasiya waa halka ay ku yaalaan dalalka hodanka ku ah khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka kuwaasoo u badan kuwa dunida carabta la yidhaahdo waxaana ka mid ah qatar kuweyt sacuudiga baxrayn cumaan imaaraadka carabta kasakhistaan turkmanistaan iiraan iyo brunee wadanka dekadiisu adduunka ugu mashquulka badan tahay oo qaaradan ku yaala waxaa loo aqoonsan yahay singabuur hadda qaarada waxaa ugu dhaqaalo badan shiinaha waxaana ku xiga hindiya turkiya iyo jabaan dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxa ay sheegaan in dhaqaalaha qaaradda inta badan uu ku tiirsan yahay khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka dahabka kalluunka dalagyada la beerto gaar ahaan bariiska dalxiiska iyo qalabka ay warshaduhu soo saaraan dalka ugu wax soo saarka badan waa jabaan oo soo saara baabuurta adduunka ugu badan iyo kuuriyada koonfureed oo iina soo saarta qalabka ugu badan elektroniga ee adduunka xilligan laga isticmaalo sanadkii labada kun tobankii dadka taajiriinta ah ee lacagta badan haysta ee qaaradan u dhishay waxaa lagu qiyaasay in ka badan saddex milyan oo ruux xagga afafka haddii aan egnana qaaradda waxaa looga hadlaa luuqado badan waana qaaradda adduunka ugu luuqadaha badan tusaale waxaa loo soo qaataa lix boqol oo af oo looga hadlo waddanka induneisiya hindiya oo looga hadlo siddeed boqol oo luuqadood iyo weliba boqol luuqadood oo laga hadlo waddanka filibiin luuqadda ugu facaweynsa ee qaaradda looga hadlo waa afka carabiga oo dadka ku hadla ay gaarayaan laba boqol iyo toddobaatan milyan oo ruux xagga diimaha haddaan egnana dhulka qaaradda ay ku taallo waaba halka ay ku soo degeen diimaha samaawiga ah oo dhan waana halka ay ka soo baxeen ambayadii ilaahay u doortay inay koonkan xaqa u horseedaan waa halka ay ku yaalaan dhulka barakaysan islaamka sida magaalooyinka maka iyo madiino iyo masjidka al aqsa diinta islaamka ayaa ah tan ugu badan ee dadka qaaradda ku nool ay haystaan waxaana ku yaala dalka adduunka ugu muslimiinta badan oo ah induneisiya in ka badan hal bilyan oo ruux oo muslimiina ah ayaa qaaradda ku nool waxaana dalalka ugu muslimiinta badan qaaradda ka mid ah induneisiya oo kaalinta koowaad ku jirta bakistaan hindiya bangaladesh sacuudiga iiraan iyo turkiga sacuudigu waa halka ay ku yaalaan dhulka barakaysan ee laga soo saaray nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa haatee oo ay sanad walba booqdaan malaayiin ruux oo muslimiina ah, halka dalka iiraan uu yahay halka shiicada ugu badan ay ku nooshahay dhowr waddan oo aasiya ku yaala sida hindiya ama dhulka hadda loo yaqaana bangaladesh waxa uu islaam ku gaaray intii uu noolaa nebigeenna maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee kadibna waxaa ku faaftay khilaafooyinka islaamka ee sixigay masaajidda ugu faca weyn ee qaaradda ku yaalla waxaa ka mid ah xaramka oo magaalada maka ku yaalla masjidul quba oo magaalada madiine ku yaalla iyo masjid al aqsa oo ku yaalla magaalada qudus ee dhulka falastiin dalka shiinaha waa meesha ugu badan ee muslimiinta lagu dhibaateeyo loomana ogola inay si xor u cibaadaystaan dalka labaadna waa baarma oo xataa muslimiinta dalkaasi loo diiday inay ku noolaadaan ama dhalasho qaataan dhaqanka marka la eegana dadka qaaradda ku nool waa ay kala dhaqan duwan yihiin waxaana isku dhaqan eeg hadba sida wadamada ay dadkoodu asal ahaan isku leeyihiin xagga raashinka ama cunnada haddaan eegnana cunnada ugu badan ee qaaradda laga cuno waa bariis hase ahaatee dalal badan ayay caado ka tahay in laga cuno hilbaha xawayaanka xalaasha ahayn sida eeyaha doofaarka bisadaha jirka ama dooliga iyo cayayaanka dalalka islaamka ahna waxaa laga cunaa raashinka xalaasha ah cayaaraha haddaan eegnana qaaradda dal walba oo ku yaalla waxa uu leeyahay kooxo cayaaro waxaase jiray xiriir qaaradoo leedahay oo loo soo gaabiyo af f ma jiro dal qaaradda ku yaala oo weli ku guulaystay koob adduun hase ahaatee cayaartoyda kuuriyada koofureed ayaa heer wanaagsan ka gaaray cayaarihii adduunka ee sannadkii labada kun iyo labadii lagu qabtay waddankaasi koonfurta kuuriya iyo jabaan oo qaaradda ka wada tirsan cayaaro kale way ka mid yihiin ragbiga orodada feerka dabaasha fardafuulka iyo awrta la tartansiiyo ayaa qaaradan aad looga xiiseeyaa xubintii wax ka bara wadamada caalamka dhegeystayaal oo toddobaadkan aan qaaradda aasiya ah ku egnay intaas inoo joogto tana toddobaadka dambe nabadgelyo wuu mahadsan yahay wariyeen imraan diini faarax oo inala socodsiinaya xubintii wax ka baro dalalka caalamka oo marka toddobaadkan aynu kaga hadlaynay qaaradda aasiya barnaamijka kulankan dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnaamijka kulanka ad maqlaysaan dhegeystayaale markaan mareykanka dii aynu xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa gaaray kasakhistan waana booqashada ugu horreysay uu ku tago dalalkan dhaca bartamaha qaaradda aasiya isagoo markaa la kulmaya ilaa markaa shan dal oo horey uga mid ahaa dalweynihii laisku oran jiray midoogii sofiyeet blinken wuxuu wadahadla yeelan doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee kasakhstan mukhtaar telebord iyo sidoo kale madaxweynaha wadankaasi kazakhistan jasem jomat tukoyev oo markaa uu kala hadli doono xiriirka dalalka qaaradda aasiya ay la leeyihiin mareykanka iyadoo oo markaa kulankan uu yahay kulan shanta dal ee siifaafka loo yaqaano ee qaaradda aasiya dhaca uu mareykanka markaa xulafeysi la sameysan doono dalalkan waxay kaleyihiin kazakhistan kazakhistan tajikistan turkmenistan usbekistan oo iyagu markaa dhammaantood la kulmi doona antony blinken xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka wuxuu kala hadli doonaa xiriirka dalalkani kala dhexeeya mareykanka iyadoo markaa iskaashiga iyo isxulafeysiga dhanka siyaasadda iyo isbahaysiga uu sii xoogeysanayo ruushiya iyo shiinaha ayaa doonaya inay markaa kaga saameyn bataan dalalka reer galbeedka xiriirka ay la leeyihiin dalalkan iyadoo markaa isbahaysi walibana uu markaa doonaya inuu helo garab siyaasadeed iyo xulafo markaa dhanka milatariga iyo dhaqaalaha oo iska kaashan doonaan blinkan waxaa la filayaa sidoo kale inuu markaa booqashadiisa uu ku gaaro qeybo kale oo kamid a ah dalalkan qaarada aasiya iyadoo sidoo kale kulamo dhowran uula qaadan doono madaxda dalalkan qaarada aasiya uu kala hadli doono inay markaa xoojiyaan xiriirka iskaashiga iyo milatariga ay la leeyihiin dalka mareykanka barnaamijka kulkada socotaan ka erena waad maqlaysaan warawarawara ma dhegaysta radio kulmiye ha waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa anina sidkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa daroore la itaal dareeye asagayga reebe waadi daraada waxaa lay ambinaya adi daraada waxaa la e ambinayaa aan adduunka joog aan kuu qoday hay uubataynin ha is odhanin inankii wuu kuu ilduufe aflibaaxinaan galay waad ogsoonteabris aan waxdayniyo ha isiina beese abrisaan waxdayn joogaya haygeerin aakhiro iyo ere kale ayaa ku jiray heystaan uu ku luqeynaya allah u naxariistee fanaanka cumar dhuule waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka kayeenen heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaadaha taariikhduna waa siddeed iyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex labaatanka waa maalinta konton iyo sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkaa saddex boqol iyo lix cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii al-shabaab ayaa goobaha ay ka taliyaan ee gudaha soomaaliya waxa ay ka mamnuuceen inay ka shaqeyso hay-adda cunada adduunka u qaabilsan qaramada midoobe ee w f b maanta oo kale sanadkii labada kun lix iyo tobankii ugu yaraan labaatan qof ayaa ku geeriyooday afartan iyo lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun sagaaliyo tobankii weeraro qaraxyo ku bilowday oo saacado badan qaatay ayaa xilli habeen ah waxaa lagu qaaday hoteelka maka al mukarama ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol shan iyo tobankii dowladdii xilligaasi ee faransiiska ayaa ku biirtay dagaalkii koowaad ee adduunka xilligaasina waxaa dagaal ay ku geeriyoodeen konton kun oo ruux uu dhex maray ciidamadii faransiiska iyo kuwii jarmalka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo saddexdii dhakhaatiir u dhalatay dalka ingiriiska ayaa soo saaray sheebaarka lagu baaro dheecaanka hidisidaha ee loo yaqaano d n a maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii dowladaha masar iyo maraykanka ayaa dib u soo celiyey heshiiskoodii diblomaasiyadeed oo goonaa muddo toddoba sana ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee dalka sweden olof balmi ayaa toogasho lagu dilay xilli uu kasoo baxayay xafiiskiisa magaalada stockholm ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan kowdii waxaa lagu dhawaaqay inuu dhammaaday dagaalkii gacanka kadib markii ay dowladda ciraaq ay aqbashay heshiiskii xabad joojinta guud ahaana waa ega intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay luulo nala socodsiinaysa xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay markan waxaynu eegi doonaa eh, xoogo ku saabsan abaalmarinadii la bixiyey oo ay bixisay eh, hay-adda ugu weyn ciyaaraha kubadda cagta ee eh, dunida ee fifa loo yaqaano fifa waxay xalay qabatay munaasabad ballaaran oo markaa lagu abaalmarinayay shakhsiyaad kooxo iyo xubno loo gartay inay noqdeen dadkii ugu fiicnaa ee sameeyay bandhig cajiib ah sanadii hore ee masraxyada caalamka ee dhanka kubadda cagta leonel andres misi kabtanka xulka qaranka argentiin ayaa ku guuleystay xidigii ugu fiicnaa dunida abaalmarinta loo yaqaano best fifa award football player of the year oo ay bixiso fifa sidoo kale waxaa la doortay kooxdii ugu fiicneed sanadkii oo laga soo kala xuray ciyaartooy kala duwan oo u ciyaara kooxo kala duwan oo ka ciyaara qaaradda yurub golaha ugu fiican waxaa loo doortay eh, marka la eego ama shaxda ku jira eh, dibert cartos sidoo kale waxaa ku jira daafacyada xakiim ashraf xakiimi virgil vandage joy cancelo xubnaha qadka dhexe ee kooxdaha ugu fiican ama kooxdii ugu fiicneed fifa waxaa ku jira debrine casamero locomojek weerarkan waxaa loo soo qaatay leonel messi benzema erlin halen iyo clin bembe waana kooxdii ugu fiicneed oo loo garsay markaa inay noqdeen xidigihii bandhigii u wanaagsanaa ka sameeyay caalamka intii markaa lagu guda jiray kubadda cagta herarkeeda kala duwan xidigaha ayaana loo soo xulay markaa inay sameeyeen bandhig wanaagsan sidoo kale goolhayii ugu fiicnaa ayaa la abaalmariyey waxaana noqday emiliano martines goolhayaha kooxda aston villa ahaana goolhayihii xulka qaranka argentiin ee wacdaraha ka dhigay koobkii adduunka ee lagu martigeliyay dalka qatar sanadii hore tobabaraha ugu fiican waxaa ku guuleystay leonel scaloni tobabaraha xulka qaranka argentiin oo isaguna sidoo kale sameeyey bandhig cajiiba ah kadib markii uu argentiin ku hogaamiyey lix iyo soddon sano kadib inay ku guuleystaan koobkii ugu weynaa dunida ee koobka adduunka taageerayaashii ugu fiicnaa ayay sidoo kale fiifa abaal marisay waxaa loo aqoonsaday in argentiin ay ahaayeen taageerayaashii ugu fiicnaa ee soo bandhigay masraxiyad cajiib ah intii la ciyaarayay koobkii adduunyada ay kusoo bandhigeen garoomada dalka qatar sidoo kale firebleyga ama markii uu xidig dhaawacmo ee xidigaha sida uga falceliya ugu wanaagsan waxaa loo aqoonsaday luka lojoshifi oo isagu markaa noqday xidig si wanaagsan firebleyga wuxuu u ilaaliyay goolkii ugu fiicnaa waxaa la siiyey martin olexey abaalmarintan waxaa loo yaqaanaa the best fifa buscat pestigol sidoo kale haweeneydii ugu fiicneyd dhanka ciyaaraha dumarka alexia butelas ayaa ku guuleysatay oo markaa sanadkii labaad oo xiriir abaalmarintaa heshay dhanka haweenka waxaa loo doortay haweeneydii ugu fiicneed dhanka tababaridda ciyaaraha dumarka sarena wegman oo iyadu markaa noqotay haweeneydii ugu fiicneed dhanka hogaaminta tababarayaasha golhayii ugu wanaagsanaa dumarkana waxaa ku guuleysatay mary erbis abaalmarintan ay fiifa bixiso laguma bixiyo eh, shaqsi jacayl balse waxaa codeeya kana qeyb qaata codeynteeda dad kala duwan oo magac iyo maamus ku leh dunidan waxaa ku jira kabtano hogaamiyeyaal iyo sidoo kale eh, ciyaartooy aada looga ixtiraamo dhanka kubadda cagta sida ayaana marka ay noqotay abaalmarintii fifa ee sanadii hore ciyaartoodii la aqoonsaday iyo shakhsiyaadkii ugu mudnaa dhanka kubadda cagta markan dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maane yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka nini la yaabo yaasiinka abdulow mayliyaatilan yahaasgaadi yaahuma yaasiinmale warmadeeyow waxaan la yaabay ama la yaable wale waxbaa salag leh naw waan wallaweynay hana cabsinina maxaad la yaabteen cabsi cabsi waaye war yaabyaabbanay anugu waxaan la yaabay ama kii diyaabtidood ama kagtidaad wax sheegtaa dhacay ummadda dhammaa yaabtay haye suuqsinay gararagiisa oo lisheennii artay war naftii bila'aadankaa qariga ka raqiisnaatayna dhegayso guddoomiyaha degmada yaakshiid iyo mas-uuliyiin la socota ayaa iskoyska jagboontiga ku yaalla soo istaagay kadibna aqoonsiyadooday dhiibeen waxayna codsadeen in loo ogolaado inay gudbaan booliskii maha jooga intay la hadlayeen nabadsugid ayunkuna meesha wax ka joogaya inta cabdibile la soo baxeen ay xabad hurgufeen seben iyo dabajeexna waa ku dareen shacab badanoo meesha ku sugnaayo qaar ganacsanaya iyo qaar dariiqa maraya iyo qaar wax iibsanaya isugu darayna lama kala soocin madaxdii meesha socotana kolleyta waa maqlay guddoomiyihii degmada yaakshiid inuu dhaawacmay askartii jagboontiga joogto xabadda furtay iyo kuwii madaxda la socdana labada dhinacba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraanaa la yidhi bajaaj iyo baabuur yaroo lagu adeegtaana waa gubteen dadkii saaraayna ku gubay marka anugu yaabyaabanay waxaan la yaabanahay askartan jagboontiga waxa loo dhigay cadowgii isqarxinayoo dadka laynayay inay ka hor tagaan laakiin hadday idinku dadka laynayaan maxay uga duwan yihiin war ciidanka waxaa layidhi waa nabad sugide shaqaday qabteenno waa nabad suuline see labadaa isu waafajiyeen horta saban iyo qarax maxay isdhaamaan saban suuqa siinaay lagu riday qarax kama sokeeyo war waxaan idiin weyddiiyey nabad sugidda siinaay joogta fahad baroomakis miya mase mahad baroomakis waaye warya baroombaroomaan guraasa saban wiinu baa la riday war dabajeex iyo dhashiikaha yay ku ridayeen waan wallaweynay ninkii dhici jiray dhibkumaaha ilaahay dhowaan baradka u hadheeliman war waxaa la yidhi sharci xoog ku dhisan oon bulshada kala shishaysiinnin iyo shaabad qaran bay ahayd inay shaqeeyaan shakfir wariye adii ari jirtay tan shagu wareeda war sharciga hayadda nabad sugidda waa la ansixiyey la yidhi masalan suuq lagu ridaa ku jiray yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka war yaabyaabanay anugu waxaan la yaabanahay weli dilkii bajaajalayaasha wuu socdaa maanta u dambayse midna waa la dilay midna waa la dhaawacay isgoyska soobe askar hubaysan oo hubkii dawladda iyo baabuurtii dowladda wadataana fulisay marka waxaan la yaabanahay dastuurka ciidamada miyay ku qoran tahay bajaajlayaasha in la dilo warwaatii toogasho loo soo xidhay rag karoo bajaajlay dilaye kuwaanu yo isku hallaynayaanoo tiirka ka hor jooga miiraani biya maleh hadduu malab dhawaaqee malaqbsaday wedkaygii war maymuun biyo hata ka hor wali baartay dad haddaad maslahe istiraa midka mowd ku saarna maaro loo helayn war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo daqli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshoy dabka lala dhece daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajta ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa yaasinka yaasinka yaasinka yaasinka haddii la yaabo yaasinka war guddoomiyaha gobolka banaadir madaalo wuxuu yidhi lodii waa laga raystaa war suhow annahaay ahaanoo kale la bireeyey aryamadayow ma lo aadan dhaqanaad rabtaa beri gashow inaad hilibkeeda ruugto isunbisi waan dhagana birayten war kalemaanay waa falantiina wax laydinma sheegi karee dadkii aan badduunyada dhaamine guddoomiyaha madaalo wuxuu yidhi askartii dadka laysa waa soo xirxirna dhammaantood mahadku wargabeehe horta waxaan hubaa in warbac la joogay markii guddoomiyuhu warka sheegaayey war ciidanka guddoomiyuhu soo xidhxidhay ma kuwii siinay dadka ku laayeyba mise waa kuwii bajaajlayaasha dilay waxaad ku kala jeceshaa ma xirig xidhig mudna inaa jira war sharcigii nabad la ansixiyey waxaa ka mid ahaa in xubnaha hay-addu xasaanad leeyihiin marka laftiinna xanta yareeyayaan laydinka adeegane annagana xasaasiyadaan leenahay waan adeenow dunida waxba kama ogidoonoo dalkaaga aad calaa kulli xaal yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii yaabo yaasiinka war taliyaha qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir yaasiin geney oo la hadlayay dhallinyaradii bannaanbaxa sameeyey bajaajlayaasha waxa uu yidhi waxaan soo qabannay gacanku gacankudhiglihii dhibka geystay hay-adaha baaristaana ku wareejinay dhallinyaradii bannaanbaxayaashuna waxay dhaheen muwaadin canshuur dhiibanjidka lagu dila maalin kasta xaq maaha war askarigii shacabka dila shabaab ugama sokeeyo wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa aad xidhantiin iyo dabkaad wadataane adeegtaad ku sidaan dawladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco duqaydiiyo carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaanayni uun ka dambaynoo deg loogu qisaasoo diyaan laga qaadan go'aankii dawladeenniyo waa digreeta bayaanoon cidna diidi karayn iyo iyo digniintii u dembaysay kaan dardaaranka qaadan dhegihiisa daboosho kibir dawya ka tuuro dembigaa ku dhacaana allaw yaay damiintiyo shalay baa u dambaynay waryaabyaabbanay war ma haysaane laascaanood waxaa la yidhi dagaalkii wuu sii labakaaleeyey xoogaga isku hayaana way tira bateen muuse iyo garaadad ayaa wehliya war ciidamo badanoo buntland ka tirsan waa la qabtay maxaa gaadiidkoodiina gacantaa lagu hayaa dowladda somalilanna waxay sheegtay taliyayaal muqdisho ka yimi inay ku jiraan dagaalka wargooyin mataliyo xijaar bay arkeen war jenaraal xijaar xilkii waa laga qaadaye maxarbigu ku jiraa sidii lilayu war ma xigtaa ku qasbayso xaafaddiisii miya war lacalla xijaar haddau meesha joogo somalilan maxuu ha sheeginina u dhihi waayey war waa falan tahaye somalilan cumar finish maaha warwarka iga dhex gelinine afhayeen u hadlayna wuxuu yidhi ciidamada somalilan korontadii way demiyeen shaqaalihii korontadana toddobay kaxaysteen dagaalkuna wuu socdaa lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololow maxay noqon wargooyin war ma haysaana somalilan bannaanbax lagu taageerayaa ingiriiska ka socda naw waan ingiriiskuma dagaalkay taageerayaan alashaan ictiraaf khaliil warwaaqle waxaa la yidhi ninkii ku hanweyn hoggaanka dalkow hankaagu hadhaa waryaabyaabanay war ma haysaane war ka soo baxay xafiiska xeer eelaalyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay in weriye cabdalla muumin uu ku xidhan yahay sife sharciya dembiga loo haystaana inuu ka duwan yahay sharciga saxaafadda marka waxaan la yaabanahay dad loo afduubay baan maqlayey maxaa nin dawladu xidhatay shacab ka galay war anigu muddo dheer waxaan maqlayey weriyaal la dilay kuwa la xidhay kuwa la jir dilay iyo xarumo warbaahineedoo qaarna albaabada loo laalaabay qaarna la bililiqaystay intaasna saxaafaddu iyadaa isku dacwoonayso isu doodi jirtay taariikhda maanta ka hor ma maqal weriye beeli u doodayso ama u dagaalamaysa ama dad u afduubatay marka waxaan la yaabanahay sheekadanu saxaafad iyo saxafi way ka weyn tahaye siday waxu jiraan waryaabyaabanay war ma haysiine maanta ciidamada nabad sugidda jubbaland waxay kismaaye ku soo bandhigeen nin shabaab oo guri dhexdiis god ku duugta bambooyin iyo basoolada iyo minooyin waxaa kaloo gacanta lagu soo dhigay islaan lagu guryaheeda iyo hubka inay u keentay gurigana u kiraysay iyo nabadoona hadda ka hor dabiintay mar nabad sugudda qabatay ninkan haddii anugu waxaan dhihi lahaa nin walba waxaa dabiinanaysa iska fiiri war jubbaland warkama haysida baarsan guuni waxaa lagu soo qabtay al-shabaab la sheegay inay sahan ahaayeen war magoday galaanay ku dhuuntaanay raadaayeen war malaha meel oo ay boor ka kiciyaanay raadinayeen ma macawsley baa soo qabatay war jubbaland macawsley kama jirto war war ma haysiine eh. maalmahan dabayl aan la ogeyn meelay ka socto eh. ayaa jirta eh shirar qabiilo ayaana la abaabulayaa kuwana horaa loo qabtay dal iyo dibadba cid kastana waa warayay leedahay waxa ka maqan iyo ujeedkoodana lama oga dadka qaarna waxay leeyihiin waxa qayladhaan dhacaya waxay caqabad ku tahay dagaalka shabaab lagula jiro war waxaan maqli jiray inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi hoo wax maa qaabooya waa qaaday qola kaastaa kuu qayliihe wax ma qaabooya waa qaaday qola kaastaa kuu qayliihe war calaa kulli xaal dagaalkii shabaab lagula jiray dagaal iyo dood kale in la kor saara ma ahayn xataa ka laascaanooda warkaasi waa kan ugu weynoo dadka mashquuliyey war sideedaba cid kastoo u qareenta ama qiil u samaysa khatar ay ku jireenna ka badbaadisa qaar iyagaa qalanayo hadhow qaarajin doona waryaabyaabanay war ma haysiin maamulka gaarisa wuxuu shabaab ka codsaday oo weliba u yidhi si naxariislaan kaga codsanaya inaad qaraxyada iyo balaayada naga joojisiin war ma falan yahay ma shabaabaa codsi aqbala gacan bira in layskaga qabta wey war maamulka gaarisa waxaan dhihi lahaa aqoontaadu leedihiin ainku ah yar shabaab war warse mas-uul mas uuliyiinka kale oxygen dhiibidi maysiin dhehgeliye war madeeyow ma qaraxyaday mas-uul ka yihiin war warka iga dhex gelinine maamulka gaarisa waa yaabeen mas-uul ka hadlay wuxuu yidhi walaalayaalow haddaad muslim tihiin soomaalida kiya joogtaa waa muslimiin waa dad dhibban oo duruuf iyo abaaru hayso balaayada iyo masiibada waddaanna ma xamili karaan hadday muslimnimadu dhab idinka tahay naga joojiya masiibada afalkanaysiin war anigu sida ninkaasoo kalaan yaabanahaye kinya waaweyntaye soomaalida keliya maxay qaraxyada bis uga dhigeen war miyaadan maqal dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaane yaa loo dan leeyahay duulaanka ayaa wada daah ayaa ka dambeeya waar israa'iil baa ka dambaysa baa dhici karta warabaan faarax shawlow wuxuu yidhi hadda jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dan buu leeyahay ama asaga gaal u dila waayey aryaadhaha war ma haysiina beriga mugkalaa sanatar xaaji muuse suudi yalaxow ka warramay aqalka sare haye warmamaha salaxduu mar kale usha kala dul dhacay wuxuuna yidhi cunaqabatayntan dadban xaanaloo kugu keena mid toosan xaanaloo kugu keeni waayey wax dadbanoo wallee maahay un laablaab iyo luuqluuq warwarta anigu doorashadii baan dadban banaanta ku nacay war aniga laftirkeyga wax kastoo dadbanay ilama toosna war wixii loo dadbay qabaan war senatar maryam faaraxo maalmahan u shidan tahay waxay tidhi waxba meesha kuma haysiine dad kale ayaa maskaxdooda ku shaqaynaysiin war senatar cabdixakiin macalin wuxuu yidhi aqalka sare maanta ceeb baa ka dhacday waxaana u sababa guddoon aan aqoonin xeerka iyo dastuurka intii guddoomiye cabdi xaashuun maqnaana fooduu isku beddelayba aqalkii dhammaa war cabdixakiin cali shacbaan ma wuxuu ku heestaa tartankii oo uga guulaystay war ma haysaana waxaa layidhi ummad yaab la yaab lihi ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaabba yaab kala badoo yaaban baa tahaye yaabyaabbanay yaad la sugi yaabka ku hor yaalla war yaabyaabbanay yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka minii la yaabo yaasiinka xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waa nagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kenya ad kala socoteen warbaahinta kulmiya gabagabada barnamijka waxaan kaga tegaya heesuu ku luqeeya allah u naxariistee maxamed suleymaan tube halkuu dhageedun yahay jabaq waxaa ereyd heystan iskale abwaan xasan qowdhan yuusuf nabadgelyo jaqafidhi jafa juglay helay adhigigu jirdhacayo igu jiri riqsiiyo beedhahay jajabaaye igama daayo kanu wajariye jiljile xano qumbo jabaqii gusheegaye jugnaygamadaayo kanu wajariye jiljile xano qumbo jabaqii gusheegaye jannaku dambayso jowharada muudbaad jalaheeda noqonbo jabaqiigu sheegajannaku dambayso jowharada muudbaad jalaheeda noqonbo jabaqiigu sheegaa barwaaqiygu sheegaay jugnayigama daayo kanu waa jariye jiljilexanno qombu jabaqiigu sheegaay janna ku dambayso jooradamudba jalaheeda noqombu gabadeydku sheegajanna ku dambayso juhrad lamuudbaa jaleheeda noqonbuu jabaqayku sheegaa